ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garisirtiyey gelingelin ka daran gogola ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay gees harsadayogobol gobol ka go'ay gole gole u duday habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega markale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo galayso taariikhdan waxay ku beegan tahay lixiyo tobanka bisha koowaad ee january sanada labada qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda etoobiya oo kasoo horjeysatay ka qeybgalka shirka igad uga furmaya magaalada kambaalaha maalinta khamiista ah ee soo aadan haddaba waxaan eegi doonaa waxa ku kalifay ka baaqsashada shirkaas etoobiya macnaheedu waxa weeye maamaadii soomaaliyeed ee odhan jirtay nin daad qaaday xumbo cuskay etoobiya way og tahay in dalka soomaaliya oo aan tabar lahayn oon awood maanta wax iskaga dhicyarahayni dhinaca diblomaasiyadda uu kaga adkaaday iyo dacwadiisii uu caalamka u gudbistay amahawniga dowladda soomaaliyana waxa ay ka warbixiyeen qarax khasaare dhimasho iyo dhaawac ah geystay oo ka dhacay maanta duhurnimadii dhabarka dambe ee xarunta gobolka banaadir degmada xamarweyne waxaa sidoo kale barnaamijka xogwaraysi ku dhegeysan doontaan garsooro soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay waxa uu dhexdhexaadinayaa ama uu garsooro ka yahay cayaar tartanka qaramada qaaradda afrika ee ka dhaceysa qeybo ka mid ah qaaradda afrika qodobadaas ayaad degeysan doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qeybka ah barnaamijkeena gabagabadana waxaad ku maqli doontaan caruurta danyartiyo miskiinta madilo anigu madilo walaalahay madilo dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinka madilo anigu madilo walaalahay madilo farsamada waa salaad cabdulla cumar waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kaliya xog warays ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhliga iyo beenta iyo barakaca iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahanama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayada iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka dheer ku dumay gacangacan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ruux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran saaxiibayaal markale kulan waacanno wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu ku bilownana dowladda etoobiya ayaa waxa ay sheegtay in shirka la filayo siddeed iyo tobanka bishan oo ku beegan maalinta khamiista ah ee soo aadan ee la filaya inuu ka furmo magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda aysan ka qeybgelaynin iyadoo sheegtay in shirkaasi dib loogu dhigo warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya ayaana lagu yiri bayaanka ku aadan shirka ka qeybgalkiisa dowladda itoobiya ayaa waxa ay faragelin ku sameysay soomaaliya iyadoo lagu eedeeyey dowladda federaalka soomaaliyana ay ka gudbisay dacwado ku aadan faragelin ay ku sameysay badda iyo dhulka soomaaliya culays xoogan oo dhanka diblomaasiyadda ah markii ay kala kulantay dowladda soomaaliya ayaa waxaa dowladda itoobiya ay damacsan tahay inay ka baaqsato shirka igad uga furmaya dhawaan dalka uganda waxaan wax ka weydiiyey fu-aad xasan caqil oo ka faalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaalida iyo caalamka culayska kaga soo wajahay etoobiya urur goboleedka igad iyo wadamada ku bahoobay iyo weliba dhanka diblomaasiyadda si guud culayska ka saaran etoobiya wakhtigan bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu sicid adiga iyo dadka reer muqdisho iyo dhegeystayaasha idaacaddaba aad baan idiin salaamayaa salaanta islaamka saanu ku bilaabay su-aashaasi runtii macnayaal badan bay taabanaysaa in yar haddaan dib kuu celiyo siciidow dowladdan liyaada etoobiya horta asalkeeda waa dowlad ku dhisantay xoog ma aha dowlad ku dhisantay dad jeceloo isku maaragtay isku jinsi ah ma aha dowlad ku dhisantay dad la soo jiijiiday oo maaragtay la isku qasbay labada dowladood ee afrikaanka ah ee diiday arrintaasina ee diiday in dadkooda la kala qaybiyana waxay ahayn soomaaliya iyo tanzania asal ahaan xilligii gumaystayaashii ay waddamada reer yurub meeshan kaga tageen talabaad labaad dalkan etoobiyanaga waa dalka keliya ee xilligii afrika ay caddaanku qaybsanayeen ka qayb galay ee dhulkeenna saa ku qaatay marka arrintan haddaan u soo noqdo marka intaas waa yaroo taariikh oo rabay inaan ka hormarsado barnaamijka talabaad labaad waxa weeye walaal siciid oo aan gudagelayahay arrintan maanta waan maqlay inay etoobiya codsatay in loogu dhigo macnaheedu waxa weeye maamaadii soomaaliyeed ee odhan jirtay nin daad qaaday xumbo cuskay etoobiya way og tahay in dalka soomaaliya oo aan tabar lahayn oon awood maanta wax iskaga dhicyarahayni dhinaca diblomaasiyadda oo kaga adkaaday iyo dacwadiisii oo caalamka u gudbistay arrinta kale arrintaas qiimeynaysana waxa weeye waa markii koobaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saddex iyo soddonkii sane ee dalku burbursanaa ay dhinaca diblomaasiyadda waxgal ka noqotay islamarkaana xataa waddamadii waaweynaaga isweydiinaya heerka maanta ay soomaaliya warayso maxaa yeelay waa kuwii burburiyey inay soo noqotona ma ayna rabin marka arrintan dibudhigu waxa weeye bal inay bal dowladdii camiiqa ahayd iyo kaniisaddii iyo wixii ay la soo tashatay etoobiya kadibna ay ay diidada arrintan sideedaba etoobiya yarjaaro ma aha in laga niqaasho mawduucan waayo isma qaadan karto in ay etoobiya dalka soomaaliya ay wax ka rabto isla markaana ay doodgeliso waxay rabtaa sida aad tahay inay u oo ay siday tahay u fuliso isla markaana agdoodan kula hadlay waxay ka niqaashayaan guddigeeda amniga qaranku waxay ka niqaashayaan oo ra-iisul wasaare abiyi uu ugu horeeyo aqoonsiga maamulka loo yaqaano somalilan sidai ay u aqoonsan lahayn ma dhici kartaa mise ma dhici karto see marka aqoonsigu heerkeebu gaadhaya ayay ka niqaashayaan marka uma muuqataba shir afrikaan lagu qabtay igand iyo kambaala iyo waxaasi wax midhale inuu noqonayo uma muuqdaan marka taasaa keenaysa in etoobiya ay galgalato walaalo ma muuqataa in dhanka diblomaasiyadda culays xoogan laga saaray taasoo markaa ku kalifaysa inay dib usii dhigto eh, shirkan iyadoo maanka ku haysa in looga hadli doono arrimaha faragelinta soomaaliya ee badda horta way og tahay wax kale inaan looga hadlayno waayo shirkan deg waxaa codsaday ismaaciil umar madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti isaga ayaa codsaday in shirkan la qabto emergencina eh, uu noqdo laakiin ku darso xogayaha guud ee ururku waa nin axmaara nin oramo oo weliba gacanta midiga abiyi ah si kasta oo shirkaasi arrimo soomaaliya arrimaheeda looga hadlo ninkaas wuxuu bareeshirka saarayaa inuu danaha etoobiya ka shaqeeyo waxaanse anigu isleeyahay haddii uu maxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hiirshabeelle oo la ii sheegay inuu ku-xigeenkiisa yahay haddii uu kartidii lagu yiqiin la soo baxo labadoodu barbarac noqonayaan oo bareejo noqonayaan etoobiya iyo soomaaliya markaa isu gacan banaananayaan marka culayskani marna kama degayo etoobiya barna kama degayo waxaana loogu dhaqmayaa hadba sidii ururka igaad oo qaabilo arrintan xadgudubka etoobiya ah dowladahaas waxaa dantooda ku jirtaa waxay tahay jabuuti waad og waa dal diris la ah etoobiya waxa dalka etoobiya dowladda u dhoofiyo iyo waxa uu la soo degana boqolkiiba sagaashan iyo shan waxa uu ka soo dejistaa marsada weyn ee doorale loo yaqaano ee magaalada jabuuti halka boqolkiiba shan uu kala soo dego berbere iyo boor sudan boor sudanba way iska xidhanta dagaalla ka socdaa boqolkiiba shantii qayb ka mid mida waxay kala soo degaan berbera hadda waxaa la odhan karaa boqolkiiba sagaashan iyo toddoba dhibic shan waxay kala soo degaan jabuuti waayo aada iskuma halleeyaan maaragtay marinkan berberaad iskuma halleeyaan maxaa yeelay laba arrimood baa kasoo dega marinkaas mar ay etoobiya hub qarsoodiya la soo degayso iyo mar ay raashinka gargaar dhagaliya bi keento ama hay-adaha gargaarka ay keenaan etoobiya ay kala soo degta maya wax qiimale kalama soo degto marka jabuutiyadu waxay ka baqaysa waxa weeye in haddii arrintan aan la dardargelinin etoobiyana meel la saarin inay dekadeedu xidhmayso wanaag oo ismaaciil margeele soomaali jecel yahay ma aha waxa weeye danihiisa ayaa meesha ku xidhmaya wax badan ayaa isbedelaya markay dekad hesho oo la sameeyo meesha loo yaqaano mughayo la sameeyo boqol kiiba boqol etoobiya waxa halkaasi kala soo degaysaa somalilandna uma baahna jabuutina uma baahna marka taas horta jabuuti waa dhankaas ta uganda uganda maadaama ay ka mid tahay waddamada igad ee ciidamadu ka joogaan dalka soomaaliya haddana madaxweyne yoweri museveni aad waxa uu daneeyaa dalka soomaaliya oo dega isagu cuqdad kama qaba soomaaliya oo degta kiristaannimo oguma hiilinayo dana kaloo afrikaannimona oguma heelinayo laakiin wuxuu jeceliya isagu soomaaliya sideeda iska ahaata ciidamadiisuna meelaha ay u kadibna uu maaragtay dhaqaalihi iska gurto hadday dirtana xidhiir wanaagsan oo la yeelo jaaliyad aad u wanaagsan oo dhaqaalo badan uganda gelisaana way degan tahay waxaan warar ku hayaa in uganda cadaadis badan ay jaaliyadda lafteeda ku hayso maadaama intaasoo bilyan oo dollar sanadkii ay dalka uganda kasoo gasho jaaliyadda soomaaliyeed ee kambala iyo jinja iyo magaalooyin ku hareersana himbali ay ka mid tahay ay degan yihiin arday kumanaan soomaaliyeedna jaamacadahay dhigtaan oo sumcadu dalkaas kor u qaadaysa waxyaalahaas iyo weeri musafeyna ilaashanayaan sidaa darteed buu isna cadaadiska u saaraya iyo in balgeesku yar dego waxoogaa labadaasaa keenaysa in labada dhinacba maaragtay ay hawshaas u galan walaal etoobiya in laga aqbalo codsigeeda suurtagal ma tahay etoobiya codsigeeda in laga aqbalo way dhici kartaa maxaa yeelay etoobiya xogeyntii xogeyntiibaba adda etoobiyaan weliba oromo ah weliba abiya gacantii sauudiga maxamed cabdiwaarana xilliyada shirarku socdaan kuma yeelan kara saamayn maxaa yeele hadduu xogayihii uu fadhiyo sekretarialka hadduu fadhiyo ku-xigeenkiisu wax qiimaa uu leeyahay ma laha haddii uu maqan yahay maxamed cabdiwaare qiimayn lahaan lahaa marka in laga aqbalo way dhici kartaa in laga diidana way dhici kartaa hadii ay kenya iyo uganda ay iskaashadaan labadaasuma maanta hadda awoodda igada iyo labadan kale ee jabuuti iyo iyo iyo iyo etoobiya iyo eritrea marka haddii eritrea iyo jibuuti iyo uganda iyo kenya iskaashadaan waa laga diidi karaa marka waxayse u badan tahay in laga aqbalo ayay u badan tahay waane ardayda khaaska ah maxaa yeelay etoobiya galaangal badan bay ku leedahay igad iyo midowda afrikaba waa garta marka arrinkan xaguu ku dambayn karaa waad u jeedaaba alxamdulilahi rabbilcaalamiin madaxweyne xasan sheekh iyo maamul maamulkiisu waxaanan ka filin bay qaadeen inkastoo ummadda soomaaliyeed wax badan ay oo ka sii badan ay rajaynaysay oo ay ka mid tahay ciidamadaasi etoobiya ee jooga gobollada dalkeenna qaybo kamid inay degdeg oga baxaan in safaaradda la xidho haddana wadamada reer yurub iyo maraykanka ayaa waxay ku cadaadinayaan soomaaliya sida wararka hoose lagu helayo in ayna soomaaliya tallaabooyinkaasi qaadin oo weli dhanka diblomaasiyada alxaasil waxaa iswata waxa weeye wadamadii reer galbeedka oon kala cadsanayn inkastoo deeyaanka hortooda munaafaqadoodu ay badan tahay maraykankii oo islakaa ka riixaya ayaa dhinac ah iyo weliba dalka china oo dana badan soomaaliya kale u suurtoogi leedahay oo raba inuu maraykanka ku cadaadiyo arrintan maaragtay in etoobiya arrintan ay ka laabato inkastoo dadka qaarkood ay leeyihiin jina ayaaba raba inuu meesha u bannaanaado oo somalilanta ku cadaadinaya in ay ka noqoto waxbaan aqoonsanaydii taiwan oo isaga dhankaas iyada cadaadis ka saaran yahay jinaha oo etoobiya oo cadaadis badan saaraya haddiise etoobiya ah ay dekad rabto oo aynan dan kale lahayn dekadaha sharciga adduunka lagu maamulo db walba waa tan iska maamulatay berberi iyo boosaaso labadaba axmed midoobena usoo dejisay gawaarida faraha badane way maamulan kartay hadafkii hore ee ahaa dhul baa lagu qabsadaa dadna xoog baa lagu maamushaa ee aniga kula hadlaya dadkii lagu maamushay aan kamid ahay in ay ku wada ayay rabtaa tallaabadii ugu dambaysay iyo hadafkii lahaa intaa waxaan kugu dareeq siciidoodan kaa iloobay Hmm. shalay waxaan akhriyay warbixin ballaaran oo laga qoray boqorkii hore ee dalka etoobiya xayla salaase hmm. oo uu ku tilmaamaya arrinta maanta taagan uu kaga hadlayo oo uu leeyahay marinbiyoodka annagaa iska lahayn soomaaliya mana lahayn hmm. daylacna annagaa lahayn aaga ilaa berberana annagaa lahayn islamarkaana haggaadha haggaadha haddii aniga boqortooda ay suurtobi weydo wiilashayda wiilashuu dhalaan ayaa suurto gelin doona wiilashiisa wiilashuu dhaleen adigaa ka mida marka waa jiilkii labaad ee xaylasanaas jiilkii saddexaad ee xaylasanaase wey abiye hmm. iyo kooxdiisu abiyana dadku waxay u haystaan orome inuu yahay ninkan welidiis waa axmaar aabiyii saddex oo guursaday saddexduu xabashi bay ahaayeen hmm. carruurtooda dhanna intooda badan waa kiristan xaaskiisu waa axmaar ma aha oromo hmm. markaa nin naagtiisa oroma tahay reabtigii naagtiisa axmaar tahay reabtigiis ay axmaara yihiin waxaa laga sugaa isagiina bilaadiina oo waxaa la tilmaamay inuu yahay protestant oo haatan kiristanka iyo ingiriiska iyo maraykanku ay haystaan iyo qaybo ka mid a jarmalku ayuu aaminsan yahay xataa kaatolik maaha artodokska waddanka haystana ma aha marka wax badan buu abiya istusayaa waxaanad moodaa fikirkii markuu meeshii mani laga qabay inuu wax iska bedelo uu isticmaalayo wax walba xoog baa lagu qabtaa faatax sacaaqil oo ka kafaalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaalida iyo caalamka ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay etoobiya in aysan ka qayb qaybgalaynin shirka igad ayay sheegtay saameynta iyo sidoo kale waxaa ku kalifay in etoobiya ay ka baaqato shirkaas khamiista la filay inuu ka dhaca kambaala ayuu ahaa gafgaf loogu sixiyo godobgodob ka baxay godingodin ku taal eedow ya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow ya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay ku tegey gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran isqarsaday gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees qarsaday waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa idaacadda kulmiye muqdishona waa idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno qarax ismiidaamin ah ayaa maanta waxa uu doornimadii ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta fiisha kuweerno ee gobolka banaadir iyadoo uu si gaara ah uga dhacay baar lagu magacaabo alhindi iyadoo khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah uu ka dhashay weerarkan ismiidaaminta ahaa inta la xaqiijiyay ilaa iyo shan ruux ayaa ku geeriyootay iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ismiidaaminta waxaa la sheegay in dhaawacyada ay aada u daran yihiin afhayeenka booliiska soomaaliya sidiiq aadan cali doodishe ayaa sheegay in dhaawacyo daran ay halkaasi kasoo gaareen kuwaas oo qaarkood u baahan karaa in dalka dibaddiisa loo qaado afhayeenka oo ka warbixinayay qaraxii maanta halkaasi ka dhacay qaar ka mid a ah shaashadaha ay soo duubeen sida qarxu u dhacayay iyo khasaaraha uu geystay uu ka warbixiyey warbixintan ugu waramay maantay ambaare kow iyo tobankii iyo afartan barqanimo ayaa qof naftiihaliga iyo degmada xamarweyne gaar ahaan maqaayad daarhindi ayuu isku qarxiyey qofkii naftiihaliga ah oo ee dhibaateeyey naftiisa iyo naf shacab soomaaliyeed oo muslimiin oo waxba ka galabsanin ciidankii ayaa isku dayay inay nolosha ku qabtaan hase yeeshee wuxuu u cararay dadkii shacabka ahaa ciidankuna ma aysan u isticmaalin rasaas maadaama meeshu meel saxmad oo suuqa ay ahayd maqaayado waaweyn ay meesha ku yaaleen dadkuna aada u dhabnaayeen waxay isku dayeen dadkiina ka fogeeyaan goobta isagana isagoo nool ay qabtaan hase yeeshee naftihaligihii ayaa meesha ku qarxay oo isku qarxiyey khasaaraha meesha ka dhaca ayaa ah dhimashada shan qof oo qofkii naftihaligaha ahaa uu ku jiro iyo dhaawaca toddoba qof oo u badnaa dadkii goobta ka agdhowaa hore askarigii rabeen nolosha ku qabto iyo dadkii shacabka aha goobta kagu dhawaay markii hore faamuuraban option ay ku qabtaan dhaawacay fudud ay soo gaareen sida kale xaaladu hadda meeshii waa ay degan tahay khasaare intaa la egaa ka dhacay ciidamada amaanku goobta gaaray ayaa ka sameeyey baaritaano la xiriira exhibitka ama maraqmuujinada goobta laga helay dadka dhaawacyada ahi dhaawacyada meel qarax ka dhacay isku heer maon ahan dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo culus dhaawacyo fudud iyo waxay isugu jiraan dad goobta ku dhintay oo iyaguna goobta ku shahiiday marka laga reebo qofkii laftihaligaha oo isagu laftiisa iyo nafta ummad soomaaliyeedba meesha ku halaagay marka dhaawacya waa jiraan toddobadaa qof dhawacyadu waa kala nuunuuc qofba siba wax u gaareen laakiin dhammaantood eh, eh, waxay ka siman yihiin goobta uu ka agdhawaayeen naftihalliguhuna isagoo baxsanaya oo cararaya oo raba in uu eh, ka baxsado meesha saa gacanta loogu dhigay saa ku qaxay lama oga bartilmaameedka waxaan ciidamamanku aan haysannahay in qofka nafti halligihii ahaa uusan gaarin bartaar dalkiisii haweenka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali doodisha ayuu ahaa oo ka warbixinaya qarax khasaare geystay maanta baarcindii ee degmada xamarweyne ka dhacay iyadoona ku dhawaad shan ruux ay ku geeriyoodeen tiro intaas ka badanna dhaawacyo ay ka soo gaareen welibana dhaawacyada la sheegay inay aada u daran yihiin guriguri ku lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti abon ayaan idin leenahay haddii aynu eegnana markan garsoore soomaaliyeed ayaa caawa markii ugu horreysay waxa uu dhexdhexaadiyey ciyaar ka tirsaneyd koobka qaramada qaaradda afrika garsoore cumar cabduqaadir cartan ayaa caawa waxa uu dhexdhexaadinayay ciyaarta adag ee u dhexeysay tunisia iyo namibia taasi oo ka dhaceysay dalka efricosti waxaa ciyaarta oo xilligan soo gabagabowday kusoo dhamaatay hal iyo eber oo namibia ay kaga adkaatay tunisia garsoore cumar caartan ayaa waxa uu noqday garsoorihii ugu horreeyay ee soomaali ah ee heer caalami cayaaro ah dhexdhexaadiya iyadoona sidoo kale uu taariikh cusub eh, u dhigay garsoorayaasha iyo weliba dhammaan bahda kubada cagta ee dalka waraysi ayaad maqlaysaan maqabiil ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa saaxiibayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beydi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhuuga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso warkalamaanay waxaa la yidhi nin kastoo qab weyn lihi mar buu sharaf ka quustaaye mar baa shalay wixii kula qunnaa maanta qawadaaye waxaad quwad ku faantaba mar baad ka khatanaataaye mar bay waxaan kuu qalmayn kugu qasbaysaaye qaxarkiiyo dhibaatada mar baad qayr ka dhaxashaaye qabowgiiyo barwaaqada mar baad kibir ka qaadaaye waxaad qurux u aragtaa mar bay kula qallooqdaane qof waliba halkuu kaa qabtaa laga qaniinaaye ninku siray siduu kuu qaldaa loogu qariyaaye garaad qaadan weydaa mar gelisaaye mar baad qodobku seegiyo fudeed qiil ku lumisaaye qabqabtiyo iswaalkiyo marbaad qulubka eeddaa aryaa gorgorow soomaalidu berigay faani kartay waxay dhihi jirta soomaalidu qab iyo kibir marna qaadamayso mayso waxaanala ka qaba waayay inaa qoob saclay iyo qaar kaloo kaliitood ku qarabanayaan war cabdulow hadda waxay maraysaa fartan doonnaan qornaahay maxaad naga qaban kartaa war adigii waa laga abdhaydgaraysan yahay hee waa baxaynaa maxaa ka qaban kartaa badda waa gadaynaa maxaa ka qaban kartaa dalka waa ka cararaynaa maxaa ka qaban kartaa shabaab waa iska celinaynaa maxaa ka qaban kartaa adiga hadlaaya maxaa ka qaban kartaa warbowa soomaalidu fartee doontaba ha qordhee hadhowya ka qoomamayn wareedha calaa kulli xaal qarni waxaynu joognaa qiiqa la ysku qaarin karin aryaa kobciyo waxaad ka tagtay dadweynihii qumana maayo iradii iyo dhiiggii baad ku qariseen waranin weliba dheegi jiray qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan waranna waxaan maqli jire qabow iyo kulay ha isku darin way qarribayaane waan walla weyne anigu waxaanay odhan lahaa ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waa laba aan isqaadi karinoo weligood isqabanayn urbo waxaan maqli jiray maqarnigan gumaystugu qiilqiilka galay qurumuhu xurooben qaybidiin helaya ka qaylininawawar waxaad ka tagteen qayrkeed u roone qiimaad leedahay waa inan qorsheeyaa qodobqodob u sheegaabdikuuqdowgaagaadingeeka badatay qamadiiga hoosku giibsateen halka alay kasaara waa qabataa ninkii qamaar dhiila warora waxaa loo yidhi qabqab dhaafabay laba qabiil qaran ku weyda aryaadhaha ummad wareersanaad tihiine inta aanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay warkalamaanay war mahaysaane yugandha waxaa lagu qabanayaa layidhi shir falastiin iyo soomaaliya u dhexeeya musabixi ma ogyahay ubow haddamaba ogina maxay ka wada hadlahayaan war maxamaas baa tiri shabaab ha noo soo gurmado haye karrikabadaaska taliyaartay war warkaa iga dhexgelinine shirkaa waddamo badan baa ka qayb galayaa layidhi aryaadhaha weligay soomaali iyo falastiin shiraaya ma arkine maxaa isugeeyoo ka dhexeeya waa yaabay war labada midnay etoobiyaa dhibtay midna israa'iilaa dhibtay marka amay dalal kala bedelo rabaan oo soomaalida bariga dhex la gey rabaa falastiinna bariga afrika la keeni rabaa war hadda markaasoo madaxweyne xasan sheekh dhihi maayo taa ka dhulkeenna kamid ah lama bedeli karo warba masaajidku ka dhex hadlay warba waa amaa laga wadaa soomaalida iyo way sahmi karaan nin aryaadhaha soomaalida wax kastaa laga fishaahe koox badan oo yaacaysa marooka aadaa la yidhi haddawaana guurdoon gabdha raadiha ayaa la yidhi waxaanse berigi soomaalidu fiicneed maqli jiray waxaa taqaan guurso waxaa taqaanay dhalaane maqli jiray guurdoon ambadow meegayaanka warana waxaan maqli jiray hiddaa dumarka loo guursadaa hiiltanaa geli waranna waxaan maqli jiray haweenka iyo geelaba haweenka iyo geelaba wallahi daraaca warna miyowdad aad u walleeri duunyin ooru regohab oorsaamadi mayn haystan ragga gabdhahoodu waa joogaa marooka aadee maxaa waalay wareedha raggii markuu xaggaas iyo marooka aaday gabdhihii waxay leeyihiin quruxdayaanu leenahay qalabkayaanu sida haddaydaan wax nala qaban mara qaarad kala jira buu noo qoray ilaahay waayaha nimanku gabdhaha waxay ku eedayhayeen inay guurka qaaliyeeyeen waxayna dhaheen mid raqiisahaa la helay cabashadoodiina waxay ku yiriheen qisadiyo ujeeddadu ma isqaaliyeynba taariiqura ma qaadna haddaad qalad u fahanteen miyaa warragga soomaalidu inta gabdhaha ku ciyaaraanay ka daba calacalaana mid baa wuxuu yidhi ya balqiis balqiisoy habluhu barasho weeyaane baroor iyo haddaad wadi lahayd boohin iyo qaylo ama aad ibaal mari lahayd baab allaa furane waxba yuusan bini'aadan kale kuu birbirin layre bes weeyaan dhankaygoo haddaan kala baxaynaahe bajaajlaha markan kuu waceed iga bartiirayso bushi inaad la kulantiyo anoon bele ku raacsiinnin berye inaad ladnaatiyo ducan kuu ballamayaahe boqolaalka xidid iyo lafaha boqorku noo yeelay wadnuhuda aragga beerka iyo wadnuhu kuma basaasaane bil markaan ismoognahay qalbigu weys bedelayaaye biliis koolmadaydiiyo haddaad aragto baaqayga degdeg beybi ii soo qaboo nacabka hay buusin war lankuu sugae gob ee dhagoy fur halkoo guursoobaler ma indaba teeganyariita aryaa bislow waxaan maqli jira alla barasho barasho waana bi'i waa adduunyoy maxaad laba boglaysaa howlahaagu badanaa howlahaagu badanaa war abdulla waasaa mid kaloo calaacalayna wuxuu yidhi booliyowga iyo caashaqa howli badan weyne hadba waxaan baraarugi hurdada goor habeenbarahe busihiiyo waxaan hiifayaa barkimahaygiiye booskaagii oo marar ayaan soo bardadayaaye riyaan kugu barid jaamacaan badi a ah leylkiiye naftayduna wixii aad bartay weli u baahnayd warba waatii kaloo la yidhi annaynan riyadaabaad bartamaa habeenkii barkimada ku moodoon beerka saaru mogta war kalamaanay war ma haysiine eh. maanta gobolka banaadir oo waayahan ka nastay bugtii iyo bacdii eh. hal dhagarqaba naftii halliga ahaa loo soo diray xarunta gobolka banaadir eh. kadibna ciidamadii arkay buurnaantiisa indhihiisay ka dareemeen inuu balaayo wado kadibna ayagoo xabadka dabaridaya ayuu orod ku galay maqaayada liindi hase yeeshee dadkii waa kala carareen asagiina waa fukaday hadda waxaa la sheegay ilaa saddex qof inay ku dhinteen labana ku dhaawacantay hase yeeshee meesha sida loo buuxi jiray iyo waxa uu maaganay iyo siday wax u dhaceen waa kala duwan tahay waxaana lagu badbaaday in la ogaaday wuxuu damacsanay marka dadka magaalada muqdisho jooga waxaan kula talinayaa ishooda inay dheeraato oy feeljignaadaan oo dadka caadi u burbuuran iyo dadka balaayada wada kala gartaan sababtoo ah nabada muqdisho dad baa ka xunoo cadowgu waa dhibe war dadka didibirsanmaa dhexdiis yareeyayaan loo malayn inay balaayo sidaan war dhagar qabuul dadqowmaindhaeka aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi hw dugaagu neefkii dibaadon dadka la soocoonowdila awgaaku neefkidibaadon dadka la sooco now war cabdulla warmahin sida aagga jexjeexee mudug kuwii ku jiray baahi iyo cudurray eber la noqdeenaa la yidhi waana la go'doomiyo meelay ka baxaan ay laayihiin sagaal ka miduhuna waa isdhiibtayaa la yidhi inta hartayna ma sii joogi karaanaa la yidhi agaasimaha dhaqancelinta galmudug cabdiraxmaan maxamed calina wuxuu yidhi nimanka meesha ku jira inta oramada ah waa hawl u taalla waxay kasbanayaan laakiin wiilasha soomaalida ah haddayse soo dhiibaan waa soo dhowaynaynaa now waar orammada waataanu saylax siinay maxay halkanna ka soo dooneen war orammadu haddaysan halkan ka dagaalamin saylax maysan hawaysteen war ilaa qorshaha mar horaaba la dejiyey war calaa kulli xaal kaartadaas waa laysku fahmayey orammadu saddex bay isku qaybisay qayb sirdoona oo ayagoo tuugsanaya magaalooyinka soo gala qayb khawaarija toos u gashay si ay soomaalida u laayaan iyo qaybta saylax ku socoto oo duulaan militari ah aryaa soomaaliduba ma dadaal yaroo qabiilqabiilay isu qaybisa weliba markay dhexdooda wax kasta iska qarribayna waxay dhaheen samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa lehwalhaaya kuwa isqarxinaya maxaa loo sheegay war madaxweynihii markuu furinta tegey waa baqanayaane hareeraha markii laga maray qoobad lagu ooday oromiyo waxay kala noqdeen inamadeenni war bashiirow jihaadkooda moogiya naftay qalad u sheegeene xali nimankii weeraray shabaab kama sokeeyaane ganacsade bajaaj ruux watiyo shacab masaakiina fanfaniinka hilibkoodu waa dili yaqaanaaye dhafoorrada ilaahu ka jabahays u tumiyeen aryaadhaha hormuud iyo nabad sugidda ma la xasiliya arrintoori mase weli waa taagan tahay war taas madaxweynahabaa furinta uga soo baxay hayaay war odaygii ma nabadoon buu isku bedelay warwaaqlow muuse wax maqlayn odagu waa nabadoon naw alqalannimadaeeda muuse ka tanaasuli maayo laftinaga cirkanaga dhulkanaga badinaga wadanaga gabdhahanaga waryaama naga nagana dhihi kartaa war naga tag naga waa ku dhahaah dhimaasi xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog horeysiad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka waxaa farsaminayta hawada ku jiray salaad cabdulla cumar intaan barnaamijka midlacana ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo haddaan nahay dadkii dad dhashiilahay dalkan dalka difaaciyo dagaal diyaar baana nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawayn laha dawayn lahaa bogtaan dawayn lahaa nahay dadkii dadkii dhashii lahay dalkan dalka difaac iyo dagaal diyaar baanu nahay huubanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawayn lahaa dawayn lahaa bogtaan dawayn lahaa dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta madilo anigu madilo walaalahay madilo dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinka

xiran oo waan diriraya deegaanada dhulkayga anuun ku daabin calan awaalo oon dulbaban daldhigsamayo oo oh. gumaysi dooni qabyaala oh. dooramayo deriskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago deriskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago waan dirinahayn oo aan damaq la diriraya la dir oo waan diidanahay deegaanada dhulkaygaanun ku daabin calan cawaale uun dulbaban dangiigsan maayo oo gumaysi dooni maayo qabyaala doora maayo kuwaan dirnahayn ee aan ka maqlahayn ayaan la tiriraya la tirir waan diidanahay deegaanada dhulkaygaanun ku daabin calan cawaalo oon dulbaban dankiigsamayo oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooramayo